buxaaraayo marka istagaago as'ala bismi illaahi ilaahay isimkiisa amaan galaa ilaahay inzinkiisii amaan galaa macnaha ka kuroobsaa taxasulo bismi illaahi allahuma allahan ini acuudu waa maan galaa bika adaan kumaan galaa min alkubsi ma qabti mase khubusi min alkhubusi min alkhubusi khubsina waa jiraa min alkubsi aan kaamaan galaa من الخبث يعني كما يقلا كانت والخبائث من الخبث شيطان كقود لبك اه او نمنك اه هان كما يقلا والخبائث شيطان من كقود ديدك هان كما يقلا معايا الميلة استلم شيطان اسديس بدكيسي وعلى جوا ميلهاس او حنحن او وسخ وسخ عليه hadii imaamka gooska gacmaka bisirto oo guriga lakbisiro mina dhexdiis lageliy maaa jinigaas walaasa ah wasakaas raadsadaa maaa wasak la cusba meeshiisi ah saasaas ilahaa saasaas ilahaa labada qowlkaan sababta maaas u yiri labada asuudaysti waaye digriga meelan oo kale lama oola tilaa maxaa yeelay hubsi walkhabaaisi alkhubusi shaydaamaka labka ah macnaha jamcu khabiisin waayo walub walkhabaaisi jamcu khabiisatin khabiisa jamaceedi waayo marka waxa waaye yani diinkan intaan dadka ahalku ahaa hubusi walkhabaaisi baab macruuf ah yani qoolaana ku jira duul waxay leeyihiin xubdi walkhabaaid yaa waa ba'da waa reeban tahay laakin sidii hadda oo loo yani min alkhubsi walkhabaaid waa la yihaha mee marka hadda waxa waaye kan yani camal waaye macruuf waaye baab oo macruuf waaye ahlunaxwi iyo ahlu xaggoodu macruufaas yahay waxa camal waaye khutubin ورسول وعنق kb ورسل وعنq way uشhبه سdxdan xrف أولkoodii sidii فasaxda ah waa godan yahay fahmigoodina waa godan yahay kتب iyo cnq iyo cnq iyo رسل sdxda xrف yعni kalimaadkan yعni awalkoodii isaanigoodii waa godan yihiin bacdeed waa lagodaa dul waxay leeyihin jamaaca oo aimada oo fanigan aimadii kamid waxay leeyihin bacda waa la reebaa waxaa kamid abu cubayd tawkaatimiga abu salaan fanigan imaamkooda oo ahaay alkubs hadii layiraa macnihiis alkubsi shaka waa layiraa alkubsi kufriga waa layiraa kubsi sheedaanka waa layiraa habais macaasiga waa layiraa ubsi fi kalaam اlcarab shayga lama aada wadaa haddii hadal xafiis yahay waxaa loo wadaa ubsi waay habiis waaye caay baa lailaha haddii ase diin hadii diin kufriga kufsi lailaha haddii loo wado huduri xaggiisii kan xaraam baa lailaha um lqabaa amarama ku magacaabino nabiga ku magacaabay shayga xaaraamka asalkii waaye sharaab hadiis yahay sharaabkii oo sunka oo wax dhibaaya loo wada amrada amradi waaye macnaha hadii ninka kala asgalaayo asgala asrabo yani waxaas liha allahuma in ubto habaaisi bukaariga yaa xadiiskan ku imid ka soo baxaayon waxaa la suneehaa oos yani dhamaysto gufraanaka allahuma mino gufraanaka gufraanaka ubta habaaisi muda krujihi markaas gale yani mus markaas halkaan dhahay bismi illaahi allahuma nacuudu bika min alkhubusi walkhabaaisa markas ibad joogo waa isgelin waayo ama gudaheedi maaha gudaheedi lama dhahaayo marka waa reemaysa inaas aamusaas ahaay ama markas banaanka joogo wili asgelino irigta taagan yahay waay marka iska soo baxaayo soo baxaayna buduugta badaxaas miligtaas oo bixiyaa marasoo sheegino soo sheeg aa markaas ufraanaka nasl asaluka waxaan ku su-aalaa macbuud yani ufraanaka dambideen waxaan ku su-aalaa alxamdu mahad lilahi ilaah iskale aladi ilaahi oo adhaba tegiyey canhu xageeye aladaa dhibka wacaafani caafiyey saas istikfaaraas laximaahaa ufraanaka xida agoo inasira alasku lاtibaaci nabigaa lu raacaa kaanas dhahaa litibaaci nabigaa lu raacaa waxaa weriyey xadiiskan waxaa weriyey xadiiskaa waxaa weriyey yani nasaa weriyey marka waxaa sunna ah si ducadigaysga camala saddex goora soo celceliyaa ufraanaka ufraanaka ufraanaka alxamdu lilahi aladi adaaba cani ada ilaahay aa mahad leh yani intaan kulli maxaa loo su-aalkaas oo yani waxawaaye nabiga as u yeelay yani xaaladaasi dikrillaahi yaad ka tegaysaa waxaa lou amri nabigana alayhi salaatu wasalaam dikrigiisii waxaas ahaadin daacin uma kale saa inas ahaada laga rabaa nabiga mawaatintaas meel ahaatay yani oo kaadi aab aaa digri loomamaahayo limaad suna ma ahayn digriya afka kasoo ahaaye qalbiga daaim ba waayo haayna ambida ilaahka nuzuul qalbigoodii digriya af tawxiidkii iyo yani ilaahay asmaadiisi afkoodka socoti joogsayesaa dafyaalkan afyaalkan darkood waxaa lasoo sheegay haddii buktul galaayaan afkooda geedaa la geli jiray yani afkooda digri ubati allah fadhay markii markii kala ataatay markaasay waxay yeelahayn fuqahay ahaayeen afkageeda isaga celihaayeen dunya joogsahaayey digriya yani waa laga joogsahaa saa daraadeed digriya laga joogsadii gabood falkaasi taksiirkaas oo usiga uhimid usii qalti musu yeeline saa daraadeedii yani aad yani aad u istigfaartaa dambi ma soo gelina maxaasi istigfaarsahaa taas ahaan s istigfaarsahaa alaysaan kistiis yani digri joogsaday oo afkiisa iska celi ahaanaad yani u imaahaa aslafaa iyo saas allahuma adhab an اlأdaa وcaafani e see waale nabiga maxaa saa isu hiri waasaa digriga meelahan lama oola kuyaa bilaa khilaafa dadka oo magaciisi saas agtooda khilaaf la-aan yani a ku jiraa digriga waaye mala marka maxaa fiiha alxamdu lilahi ladi adhaba can اlaadaa bixiyey yani haddana shuuriya kuimaa nimada ilahay ilaah uu nicmeeyey maxaa waaye asku xamdiha ilaahay maxaa waaye ilaahaa soo koodiyey asku xamdihaa ilaahay haddana u gurigii calooshiisa galay oo shiidi haddana ilaahay u gurigii calooshiisa galay kala korkiis ku qaybiyey asku xamdihaa maxaa yeelay waatbala caleyh ظاهر نعمه ظاهرة وباطنة إلهي مدينه hadii ilaahay askhayrinin han cuneyno hal meele hadii galaan lugtaan masaajidkan sarta waa kaweynaa lahay sartaan waa kaweynaa lahay hadii hal meel ay ku aruuraayaan ilaahay korkaas kuqaybiyo calooshaa la geliyey korkiia lagu qaybihaa meelba qaybtiisaa la siihaa hal meel gacal malu dhaafaayo hala cidin le ilaahay kuma baaqi ilahay ee ilaahay ku waqooyi ka qaadiy oo mal kasta qaybtiisa siiyey korka dhexdiisi ilaah taxamduleh haddana ilaahay ku cunsiiyey ilah ilaahay u cunsiiyey ilaah taxamduleh saas waay saas ahaan asuu haddana shiidiis haddana baxidiisa ufududeeyey markaasu waaa yani shuhur wiis u arkaa yani wawaasal inaad sugiyo haaya asuu arkaa oo nicmada waaweyn oo ilaahay siiyey istikfaarkeedii iyo xamdigeedii rasuulimaad ee adiga markii alaqabto ay kugu cishoonto kaadi kuhawta ay kugu cishoonto dhib ma cadaab maa ku dhimaan nicmo weynaan qabna aan la koobi karin ilaah anoo sugiyaha markii la galato waa kaas haloosha waa soo xanuunjihaa waaa wii gali in laga bixiyo aloo soo jiido soo hanuujiya waa kaa baxa waa nafasaysaa waa raaxaysanaysaa carabta laakin waay bixiyaan muqdisho baytraaxa ay maxaa yl waa lasoo neebsahaa waa lasoo fahmaysaa markii kaa baxo alxamdulilah haddii isku weero lama yo ninkii muqsalin waaa shan daa'ima waxaas ah nin fakshaan ah eh, as ahaa arko arke ilahay waxaasan kaa bixiyey oo ku fududeeyey oo siidadiisa ku sahlay ilaahay xamdigaa meha waaye <clears throat> من أهل الأdا ويجب الاstinjاء sugeeda hadal badan aa jiraa kaleete intaan faaida badan ay leedahay la waramaayo ku hadlaayo ninka ku hadlaayo macnaha waxa waaye inta waay faaida maay ninkii oo ku waramo yani istinjaha xaalat alxaaja ninka waramaayo waxaa lagu cabsahaa inaad jini asdhiftaa lagu cabsahaa jini inaad yaara lagu cabsahaa xadiisku warama markaas xaar ka soo baxayso waxyaal badan akulmaaha waxaa la arkaa hadisku waramo ninkii oo dalaayo waxay kasoo baxaayane waxaa lagu ibtilaahaa sufrat alwaji wejigiisaa la boorihaa wejigeysi guurkaa laga yareehaa ninka oo magaciisii oo ninka oo way kasoo bahaayo cantuufta kutuftame ilkaha ilkahiisla boorihaa ilka booraan ilkiis macadaahayaan cadaankaa laga zuulihaa ninka oo kuhaafsado ama kudiifsadani markiis xaajada gudahaayo wax kasoo bahaayo waxaa la ibtileaa dhigan aana la ibtileaa markii oo magaciisii soo xaaja laguda aayo ninkii ku cuno dad istifaafana wajaa loos istifaadahayaan musulahaan gaalada dhisay camal iska fadhiisahayaan iska cunaa waa iska arkaa laso axkaan leyda bees uba sheegi kaasna waxaa lagu ibtilaaha fakriyaa lagu ibtilaahaa fakriyaa lagu ibtilaahaa marka ninka kaadiyo boolkiis maku tufaayo maku haafsahaayo maleyno asana waxaa yani suna ah inas ilaahay kaadiyan soo shuway waa soo shuway waasoo danay waasoo xaal اعtidaa اsthlaa dilacna waa ka hediyey adilaa haddane waxaa kamid a usujuu inaad kaadilin waxaa kamid a inaad oraxda isqaabilin waxaa kamid a bisha inaad qaabilin waxaa kamid a inaa muqsho asgelin usoo madaxiisa fudan waxaa kamid a usoo tawalaan muqsho asgelin waxaa kamid a wixii kasoo baxa inaad kufalaadin ama meha kufalaadin waxaa kamid ah inaa sayin yani wax kasoo baxaayo ilaa maslaxa daraateedi maahane yani wax kastayahaa dhagaxii oo istingoyd ad isfiiriyo inaad waxgooy inaad kaleete kaas waa utagi karaa dhagaxaas istingoodi inaad kasoo turmiyo samaadi intaas inaad go- inaad kaleete subxaan allah alxamdulilah adab lkhalaa waa soo dhaaf hadaan galaynaa intaa lasoo sheegay hadda waaa ducayaala lasoo sheegay markii mutlagalaa luu ducaysaayo markii laga soo baxo wa lagu ducaysaayo in la kudo weebta maha ilaa ahdiis ajiib waa la arkaa asbaab i janaba kugelaysa isula hato maxaa ila nabiga iyo ficilkiisa ad ku dayatay laa taxqarana ila macruufi jiaan walow an talqaa akahu yani inka muminka dininka ah sida macruufka ah waa la welyahay sida yani dembigana waa sairaba ahaatee munaafaq dembi kale sairaas kuleyahay sair dembi waaasleyahay agtiis taxti qurama wasaas mu'mina gobolka waxyaabaha nabiga xadiis lagu soo guuriyin camal fasho ducada ala akristo galaayo markii dhininka la galaayo markii dhininka laga baxaayo culimada radi allahu taala canhu ardahu waxay kujiye kutub kamil camalyam aleyla lakujiye dad badana qaba camalyam aleyla intaas marka dhamaysi markay gso waa oo yani kitaabkan waanoo keeni doonaa insha allah naftiis iyo jaamic sagiirka waanoo keeni doonaa waxaa kuli waa lawaa in laqaato oo lasudiyo inta maxaa sheeka markii yani afkasta bahmir فlaa man adabtiis aan kasoo baxnay hadda waxaan geliynaa insha allahu tacaala kamil kitaabka dhamaantiisi waxaan geliynaa yani istinjiaan geliynaa istinja alagalaa imaam nawawi waxaa si radi allahu tacaala canhu arlahu kasoo soo imaam raafici kasoo gaabiyey raafici soo gaabiyey yani organaasi imazini kasoo gaabiye mudmuzani iman shaafici kasoo gaabiye shaaficini rasuulka iyo imaya xadiidkii rasuulka yani yani intaan oo aayaadkii qur'aanka ama ijmaac ama qiyaas kusoomay inwaa tiri wajib istinjaayo istinjaa waajibka istinjaa waajiba istinjaa waajib istinjaa waajiba bimaa'i biyo iyo istinjeede xajari bacdu istinjaa waajiba yajib istinja istanjaa waajiba waanbiyo lu istanjoobo aw xajarin dhagax luu istanjoobo wajamcuhumaa jamcu lmaai wاlxajari biihi iyo yani iyo dhagaxii kulintooduwa afdalu fadli badan wafii macna alxajari dhagax waa macno qabaa kuli jaanidii xuunjay kuligiisii oo oh, haddana daahirin jaamidkaase daahirin daahira jaamidkaase qaalicin fajiya jaamidkaase geyra muxtaramin oo la xurmayo yeesiisi ahaaday wajildin a macna qaba jildiyaasi jildi loo magdiyin duuna gayrihi oo la magdiyo qabano intaa waa فوجب الاستنجاء واجبة بماء به الاستنجاء واجبة به الاستنجاء واجبة ما لو استنجاها إزالة من نجاسة نجاسة يزول تنكير أجره مع تعليل لغدوه من كل خارج لو استنجاده خارج ملوث فقراوة ولو ما جنن هبأ هذا oo muhaajir oo ah, aada loolamana ba ahaado diigii camal madigii waay wadii waaye hor aada mujirteed cinda alxaajati ay jirtaa hoor istinjaa uma wujiiyo kama wujiibeysaa waxay wujiibeysaa marka salaatu kaciifisoo ilaahumtum ila salaati ay suniin عند الحاجة إليه مركي لو بعض محار الصلاة لو كعاية بماء بيو بيو يعني استنجيبة واجبة ماء بيو استنجيبة اصل waay maxaa yeelay diga yani nijaasada diiritaankeeda diya la diday oo xajarin xajar yani mursadeedo lamadii waay lamadii wasaail waaye lamadii wasaail balin wasaail masina wasaailki diya ama xajar dabri iyo saxaala iyo raainka inahay iyo fay macnaahuma inka dha waay ii lama wasiila waaye bi dhagaxi maxaa yeelay subana salawaatu llahi wasalaamu alayhi hawagay waa baneeyey ajarka inuu yani inuu iskangooda waa baneeyey isnasiisaa suubiyey ii imaam bukhaari aswariyey haddana nabiga ficilkiisi wa amray waxaa ku amray xadiiskiisaasi aswariyey iyo reerkiisii waliwalisan bisalaasati axjaarin hadii dayax dhaya haluu iska geeriyo hadana riwaayadan waxaa waafaqdaa riwaayadii muslim iyo weerkiis riwaaday an istinjaa'i biaqal min talaatati axjaarin dhagax saddex dhagax waxkayar in iska geedan ida dhagaxa naftiisiyaa halow qaada min hadii biyo la waayo biyo la waa laayahay dhagaxa waxma taraaya maaha hadii biyi joogo biyi joog lawaayo ama mawjuud hadii yahay isoo mawjuud hadii yahay joogo oo laxaasto yaa magaciisi yaa wax lagu sujoo karaa banaan alow qaal marki biyi lawaayo ama dhagax lagu sujooha maaha marki biyi lawaayo ama dhagax laqaada karaa shuruudiisa aan imaadinta alqaadanin ka alqaadanin waxa waaye biyo joo sabuha dhagax kaliya kugaab kartaa dhagax kaliya aa kugaab kartaa laakin ila kulmia afdal ah dagaha hormari bacdi watiga yani atirtiro bacdi biinaraati afdal waaye laakin dhagaha dibkaasasi saddexdii dhagax yubcima ama hormi qabo waad keeni doonaaye bisasaa keenaaye waa kukaasiyaa kaasiyaa dagaxii keliya hal dagax waaye afar geesas qabaa macnihiisi wanaamaa doonaa dagaxii keliya dadbikaasasi kaasi waaye dagax hamaana hawaa kuli janibin xaaskiyaalka lagu daba qaata kuli janibin alamid xingi kuligiisii xingigaasoo daahira daahira xingigaasoo qaalicin fajiya oo bay ziyaara fajihaayo xingigaasoo gayra muctara min ahaadi inta waan keeni doona ee alo qaadame hadii biyo buxo raxma qaadasana maaha dhagax hadii biyahaasi aska buxo dhagax keliyaha garabtiisa kaad sumaysaa damaar waaye wasiila waaye oo mustaqila cala asai hmm. marka baabilsida waxa ahaay wudu in lagaa mariyo laska banaanaad fatayamka hortiisi yani wudu yani wudua ruuxadasan yani inta maanic tayamumka yani bakoriyoodo xadas bakoriyolaaye salaadas dhameeya mustabaca bistabiica laa maanata aalicin oo fadiya hadis waxaa la yiri daahir daahir maxaa ku bahay daahir ahayn ahayn aa ku bahay afdalu min iktisaari cala lmaai wakafayni asi wajamcuhumaa kulmintoodia afdalu fadli badan biyo weygaartooda ka badan maxaa yeelay nijaasi cayntoodii waxay ku duuleysaa si afartoodii dhag ay ku zuushaa ha ceynta waxay ku zuushaa yani xajarka waxaa zuuliyaa raasana waxaa zuuliyaa bilmaa iyo suhuulaa الاقتصار على الماء أفضل الاقتصار على الحجر biyo lagu gaarsado iyo dhagax hadii lagu gaarso see fadli badan biyo lagu gaarso waa fadli afartana waa hidiya bikhilaaf اxajari xajarka khilaafsan ija arkaan asliha haddaba ijaa bal arkaankiisa afar waaye mustanjin mustanjaa minhu mustanjaa bihi mustanjan fiihi almustanji waxaa layihaha ninka ruuxaas oo istanjihaya naftiisa la yihaaha arkaantii afar waaye istanjirka waa istanjoohaayo ninka istanjoohayo laftiisa waa rugni arkaantiisa mustanjaa minhum waxaa liyahaa ka laga istanjoohaayo algoolahaayo waaye caarkii iyo kaasi waaye walmustanjaa bihi ka lagu istanjoohaayo waaye kuligay saddexaad rugniga hore mustanjaa mustanji waa laftiisa waaye rugni lamaad istanjaa minhu kaafiri iyo caarkii waaye mxn bhi ki sdexaad waay eh, kalmursin jira alma alxajar waay ama bihi ama dhawaxi waay macnaheeda wamustinjaa fiihi tugniya afaraad waxaa waay tansigiis la istinjoohaayo maxaa waaye alqubul duhuru duhurkii qubulkii waaye intaan arkaankii waaye fardu asliha yani istinjaa wujuudkeedii fardu midka oo naga sanjeyhayo waxaa shardi ah inuu mukalaf ahaayo shardigaaye shardiga baaadbiya mukalaf inuu ahaayo ama waxa dhibkasi imaahaayo oo madax ama dhiigka himaad ama gorarkii kan gorarkii oo kanka dhiigii kankasi imaayo kan goraraa layidhaahay gorar aa layidhaahay kuwaasi yani istinja ma dhaqidoodii zulidoodii yani singamal layahayo boqolaa damiyeeni singamal dhaayo afkaas ihin mandagi waxyaalahaas timi waas waxaa lagu magacaabaa ijaalatu nijaasa lagu magacaabaa nijaasa zuritaankeedii aa magacaabaa markii lahihi oo laleeyahay masinjaa minhu waxaa loo wadaa kula khaarijin kula khaarijin kula najisa nijaas kulliiso oo nijaasa khaariji soo baxay وقبل يدبر او هدام الله غسل او ما غسل نجاسة كل نجس نجس واي oo kaarji soo baxay haddana malawisin oo yani dharoowa maxalkaa dharoowa bitirka xashafaadaas dharoowa iyo dubuka dharoowa markii la yiri iqniisuwa bisinjaa bihi waxaa yani maai xajar waaye istinjaa bilmaai walxajar waa wujuuba istinjaabiyaa la hormariyey maxaa iri yajib istinjaabu bilmaay aw alxajari maxaa yeelay waxaa l waa la dhii waaa istinja loo jideeyey waxaa loo jideeyey oo sharciga u jideey istinjaha in la istinjoogo la dhaqo meeshaas lamada meel in la dhaqo haddii wax ka yimaadiin lawaqi xuurlxiin xuurlxiinkii waqtigoodii daraadii aa la jideeyey ninka magaciisi adsangeelin horceen manaadna kaheyso horceen dawatiraayo waxaa loo diray in maalbi dadaalo aad loo dhaho tanazul min albooli haddii gaal kala imaaddoona horceenta wadigooy aana loo direeyey wadigoodi aana loo direeyey marka istanjaha yaad horey yani soo bilaabay waxa istinjoodi oo biig istinjoodo nabiyunaa ibrahim nabiy llahi ibrahim as ahay haliilullaahi salaatu wasalaam allah yeelee mikatojidey ko istinjoo oo biyo lagu istinjoodo oo bilaabay nabiy llahi ibrahim oo shira ah haddana waa la jideeyey macalwudu iid iweysada waxaa la soo jideeyey laylat lsraa yani qowlka raajixa intaa laylat اlisraa awalkeedi yani yani waxaa soo jeeday bilaabiya lagu darab qaato elska qofo lamadaa shay oo lamadaa meelka imaha la dhaqo biyo lagu dhaqo nabiy llah ibrahim aa soo bilaabay saas soo jeedi yani yani unka nabigaahi yani nabigaahine waxaa loo jideeyey idan awadiiteeda iyo weysabade awadiina dhelmiyaa loo soo jideeyey soo jideeyey waxaas leeyahaa dawla yani jideynteedii awal besa ahaa jabriil markii weysada salaada weysada la baray markii salaada awalbesa la baray nabiga jabriilaa baray yani waysa iyo salaada markaasa kuray ninkan isin jooheynin yani xulul cilma lakulmaayo ninkaan isin jooheynin waxa loo jideeyey wasa xulul cilma loo jideeyey ninkaan isin jooheynin natiijad maxay tahay ninkaan isin jooheynin xulul cilma makulmaayo lakulmaayo waxaa haddana ku timaadaa isinjaha waxaa ku imaadaa axkaam oo axkaamtii sharcigeeda ku timaadaa waajibow noqdaa waajibow noqdaa mustaxabow noqdaa makruuhow noqdaa xaaraamow noqdaa mubaaxow noqdaa inta inta badan yaa dantii axkaamood yaa kuti a yani waxaa soo dariheysaa sheegay dantii axkaam axkaamta sida maxaa liraa alwaajib walxaraamu وyعني مستحب والمkروه ومbاح intaan aحkاm lh شantaba waa ku imaahaysa isdinta waa ku imaadaan yani wajib waaye shayga oo kasoo baxay yani dadka yani qubulka iyo duburka wixii kasoo baxo oona mulawis ahaada daruur waayo in laga istanjoodo waajib waaye in laga istanjoodo waajib waaye sheyga kasoo baxay dimirka yani iyo magaciisi qubulka naasa iminka qubula lamadoodii duburkooda wahay kasoo baxaa oona daruuraayo maa fasax haayo oo fasaxa maa kasoo baxa taasi ila isan waajib waahe haartii kaasiga kasoo baxayno ama dhiig ama yani wadi iyo cisha tidaahid naasibka wixii meel ka baxo naadir ahaado muctaad ahaad si lucaada lahaad kalucaada lahayn haday xulul yihiin wii meelka imaado laga istinjeedo waajib waaye haddana mustaxabna waa noqdaa sunnana waa noqdaa samee la sumeeyaa meeki waaa